بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه الغر الميامين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال maadadatan waxaa idin diyaarisay maktabatu alhudaa sidoo kale maktabatu alhudaa waxaad ka heli kartaan kutubta qajaladaha albumada aanka tafaasiirta axaadiifta muxaadaraadka maqal iyo muuqaalba maktabat alhudaa waxay ku taallaa kasoo horjeedka masjidka abubakr sidiiq sigis street ee xaafadda islii nairobi kenya wixii faahfaahin intaa dheer waxaad kala xidhiiri kartaan maktabat alhudaa taleefon nambar eber eber laba shan afar toddoba labo labo hal hal hal hal lix lix ama biobox koob iyo toban afartan eber eber hal eber eber nairobi kenya الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخواني في الله waxaa weye meeshan aan isugu nimid waxaan rajaynaynaa ilaahay subxaanaه wa tacala inuu naga ajirsiiyo waxaa weeye niyada ajirka waxay ku xihan tahay niyada ruuxa muuminkaa wixii u niyoodo waxaan u malaynayaa waxaan u nimid meesha inteennaba inaan wax faa'iidaysanno oon masaa'isha laga hadli doono cilmi aan ka faa'iidaysanno meeshanna waa beytun min buyuuti illaahi tacaala waa guri guri guryaha ilaahay ka mid ah meel iska caadi ah mase kilaab ah mase maaragtay ma aha waa masjid xoogaana waxaa muuqataa maaragtay inay maaratay buuq iyo isriixid iyo cariiri baa meesha ka muuqdaa dadka meesha kuu yimid ee masaa-isha ka wada hadlayo dad colaad u dhexaysa ma aha dad xumaan udhexaysana ma aha masaa-isha diiniga inay laga wada hadlana wax horaan soo jiray weeyaan ilaa yowm alqiyaamana way jirayaan wax iska caadi ah weeyaan haddii maaragtay mas'ala isku afgaran waayaan haddana wakti kale loo qabano waa laga wada hadli waxaba yaraatee maaragtay colaad iyo dhibaato iyo shudaa meeshan ma jirto waxaa muuqataa dadka dhallinyarada ah xoogaa inay buuq wadaan oo maaragtay qayli masiid ka muuqato oo cariiri jiro marka waxaan idinku codsanaynaa mas'alada inta laga hadlayo kollaba niman xakan baa loo sameeyey oo arrintaasayta ya maarata si fiican ya idinkagala hadli doonaan mase wixii tillaabo ay qaadi doonaan iyagaa idiin sheegi doonaan keliya waxaan idiin sheegaynaa oo hadda aan idinku waalinaynaa inaan maaragtay siriixiddan iyo buuqan iyo cariirigan iyo gadaasha laska wado in la daayo masjidka mikrofoonkiisa meel kasta oo masjidka aad fadhiisato u gaarayaa wax loo baahan yahay hadda hadda dadkan inay meeshan laisku soo maarata laisku cariiriyo wax loo baahan yahay ma aha meesha dadka yimid waa dad culamaa waa dad odayaal ah wax ixtiraamkooday leeyihiin wax meeshan hadda xumaanoo dhici mase dhibaatoo dhici mase gacanqaadoo dhici mase wixii oo dhici mase aflagaadoo dhicina ma jiro nin kastana markuu masalada ka hadlayo sida asaga ay la tahay unbuu ayar u sheegayaa markuu fogana ayar buu ka baxayaa marka waxay la tahay arrinta hadda sidaan wax ku wadno si sax ma aha waxaa weeye wixii la faa'idaysan lahaay oo dhan wuxuu faa'ida ayla la hallaabaysaa sida aan wax ku wadno sidaan sax ma aha hadda buuq baa yeeraya waa la buuqaya see wax loo maqli ruuxii markuu hadlaya see looga faa'idaysanaya yani waxaa weeye arrinta arrin sax ma aha arrintan waxay ila tahay maaratay gadaal aan u baxno banaanka saaxada aan iska tagno nin walba aayar haska haska nafaaso nin walba aayar mikrofoonkiisa meesha haka dhegaysto waad ogtihiin maarata ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka hadlayay maaragtay waman yucadim shacaa'ir allahi fa inaha min taqwa alquluub shacaa'irta ilahay waxaa ka mid ah, ka mid ah waxaa ka mid ah waxyaalaha ilahay u weyneeyo oo dhan baa ka mid ah haddii masaajidda aan ku buuqno mase aan maarata qayli keenno mase aan shiddo keenno waxaas wax loo baahan yahy ma aha wixii la iskugu yimidna ma aha waana ka baxsan tahay wixii la iskugu yimid waxa wax ka fogo ka baxsan weeyaan annaga aniga oo ismaaciil eh, eh, ismaaciil xasan waxaana noo xilsaaray inaan maaragtay barnaamijkan aan soo diyaarino ilaahayna wuu nagu gelayo subxaana wa tacaala waa soo diyaarinay haddana wuxuu joogaa gabagabadii meesha u dambaysuu joogaa muddo badan baana arrintan iyaan ka soo shaqaynayna o soo diyaarinaynay wixii intaa aan ku soo daalaynay muslimiintana in badan ay sugayaan inuu maaragtay bayna laxdatin wa uu ku hallaabo oo uu ku waxaysmo oo dadka ayna ka faa'iidaysanin waxaad arag maxaan arkaynaa maaragtay inuu yahay wax khalad ah saas darteed waxaan maaratay dadka walaalahaan ka codsanaynaa inay maaratay gadaal loo baxo masaxada masjidka la fadhiisto aayar maaratay shida aan maaratay si wanaagsan loo loo dhegaystay intuu nooga imaanayaa nimankii maaragtay arrintan loo xilsaaray arrintan maamulkeeda lahaa marka ayagaa noo imaan doonaan oo arrintan nagala wareegi doonaan arrinta mar haddii ayaga la wareegaanna iyaga unbaa maaratay mas-uulka ah waxayna ay rabaan iyo nidaamkay rabaanna ayagaa dadkii ay u sheegi doonaan laakiin nin kasta oo caaqil ah hadda wuxuu arkayaa sidan hadda wax uu yahay inuuna sax ahayn marka bal aan fikirno sidii aan wax yeelayno marka marka walaalkay ismaaciil baan maarata ku wareejinaya isagana xoogaa maaratay wixii uu ka arko idiin sheego sala allahu calaa nabiyina maxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam horta khayrka dhanna waafajiyo waxaan idin xasuusinayaa waxaa loo yimid arrimo muhiim oo la rabo in la wanaajiyo ayaa loo yimid waxaan idin weysinayaa muran looma imaanin horta saa u ogaana dagaal iyo laba qolo oo dagaal ka dhaxeeyo oo maxaa maxaanku raha heshiisiinaya looma imaanin waxaa loo imaaday mas'alo diini eh, in xaggay jirto ay ku wanaagsan tahay ee maxaanku raha xaggay sax ka tahay in isla arko ayaa halkan isugu yimid idinna waxaa idinku soo dhaweeyey inaad dhegaysataan oo sida ay tahaad u qaadataan eh, <clears throat> marka sidaa aawadeed waxaa laidinka codsanayaa Eh, in iidan buuq iyo hadal iyo waxba iidan keenin waxaa hadal u furan yahay laba guddi toddoba meel ah iyo toddoba meel ah eh. mashaa'ikhtaas keli ayuu hadalka u furan yahay iyo niman laba oo maxaanku idhahaa laba qof oo guddiga maxaanku idhahaa maamulkiisa wadayso waxaa ka mid waxaa labadaas la keliyahaa faarax macalin iyo daahir sheeh axmed kacni iyo walaalkii macaawiya waxaan ahayn dadkii wax qaalaqaalinay waan ku simaynaa marka ayagaana la wareegi doonaan xilka culammada xoogaa wacdi jeedisan ayagaa dooranaya marka sidaa aawadeed walaalayaal waxaan idin xasuusinayaa meesha halkan aan isku aan wada joognana waa baytullahi waa masjid masjidna boog uma wanaagsano annagana af ahaantaana soomaali haddaan ahaa masaajidkii maxaanku idhaahaa wax ka dhex sameeyeen oo isku khilaafeen in la yidhaaha haddana waa magaxxumo haddayba magaxxumo ahayd soomaaliya maxaanku idhahaa keligeedii maxaanku idhahaa addiinka doodaysaan dhibna male waa arrin diina ah, way fiican tahay waxoogaa khilaaf jirayaa maxaanku idhahaa almasaa'il isku khilaafsanaa unbaa la sixi rabaa marka sidaa aawadeed dhegaysi unbaa la doonayaa qofkii inaad aragtan hataa shardi ma aha waxaan isku raacna hadda in masaajidka masjidka aan ka baxno oo masjidkaa hore oo weyn aan tagno bannaankiisa marka intaasaa idin xasuusinayaa marka waana loo baahan yahay eh, cariiriga inaan ka baxno dhigaha inaan wax ka maqalno unbaa maxaanfir ahaa muhimade eh, sababto eh, alaabtan lagu hadlaayo nin walba ka maqlaya marka bannaankaasaan u baxaynaa bannaankaan wada baxno culummadana meel ay fadhiistaan kuraasaa loo dhigo nafis leh miisasna waa loo samayni marka dib aan baxno toban daqiiqo si fiican isu nidaamiya si fiican isu nidaamiya waxaan ku bilaabaynaa munaaqashada eh, nin wadaad eh, oo dadkao dhan wacdinayo wadaadaha munaaqashada ka qaybgalayayaan munaaqasha cilmiya iyo shacabkan muslimka oo meesha iskugu imaaday oo dhegaysanaya magaca lay siiyey waxaa weeyaan sheekh cabdulaahi yuusuf sheekh lahaa jira cabdulaahi yuusuf horey soo markaale aad ah, shan mirir baad adigu leedahay oo aad الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلaahay baa mahad leh qofku marka uu fadhiisto halkan oo kale oo intanoo wujuuh ay u muuqanayso oo wada muslimiina oo bayd ilaahay ku kulantay wuu farxi kullu shaksin muslim oo arka wujuuhdani wuu farxi walaakiin marka qiraa'a la sameeyo waaqica muslimiinta haysta iyo aayaadka iyo axaadiista sida ayna amrayaan aad buu u naxayaa uuna ka murugoon qof kasta oo qalbigiisu nool yahay waxaan jeclaha inaan wakti badan idinka qaato ma rabo waxaa jira quluubtu uma furna ilaa darba alaayati biاlaaya wa dafca alxadiidi biاlxadiid wa ramya alqowli bilqowl wahaa intaasay hadda quluubtu u furan tahay waxaan u malaynaya inaysan aad waasac ugu ahayn inay si fiican inta waaqica u aqriso aayaadkana dib loo fiiriyo maxaan u baahannahay maxaase ka hadlaynaa meesha in la fiiriyo aayado yaryar baan marka xusuusin ahaan n haadihi ummatukum ummata waaxida wa rabbukum facbuduun ummaddu waa hal ummada alla waaxidana way leedahay aniga i caabuduna yidhi waxay u muuqataa marka in taas wax ku jiro khalal baa ku jira isukeenkan waxa keenay ummaddii baa waxaad moodaa midnimadeedii baa wax ku jira qiimaha qofka muminkii wuxuu ku jira ama ummadda muminiinta ah laba kelima yidhahdeen culimadu waxdat alkelima wa tawxiid alkelima waxdat alkelima kelimatu tawxiid oo muslimiinta o dhan kulminaysa iyo tawxiid alkelima kelimadoo la midayo dadka muslimiintii ay hal mida noqdaan qiimaha ummaddu intaasuu ku jiraa taas haddii laga baxo walaa tanaasacuu fatafshaluu watadhab riixukum ha murmina oo haddaad murantaan fashal iyo isnac iyo awooddarra ay timaado sidaasuuna alla leeyahay subxaana wa tacaala salawaat ullahi wasalaamu alayh laa takhtalifuu fatakhtalifa quluubukum war ha iskhilkhilaafinoo ha murmina oo marka ay iskhilaaftaan ood isnacdaan ood kala tagtaan ayo alikhwa waxaan jeclaan lahaa waxyaabo yaryar su-aalo yaryar oo ay taariikhdu qorayso alajaal alqaadimana ay aqrin doonto waaqica aan hadda joogno iyo ka soo socdaana ay inagu xukumi doonaan inaan wax idin xusuusiyo waana wada xusuusannahay kulligeen man lilaytaam markaan isugu nimaadno masaa'il farciya laa tusminu walaa tuغni min juuc marar badan baan ku celcelin hadalkaas laa tusminu walaa tuغni min juuc muslimiinta marka la fiiriyo baahida ay qabaan iyo waxa culimadii soomaaliyeed ee joogtay kenya gaar ahaan nairobi yaani nairobi qura odhanayna meelo badan oo kenya ay isu yimideen oo masaa'il inteeda badani aan waajib ahayn sunana ahayn inteeda badan waajibna maaha sunana maaha laga yaaba ina waa laygu khilaafsanya laga yaba rag badan oo ka mid ah. lakin ana ictiqaadi waajibana maaha sunana maaha marka uu muranku halkaa istaago ummadda yaa u maqan agoonta aabbayoogood xarba alxarba almudamira oo aan lahayn hadaf ay dhammaynayso ilmihii agoontaha yaa ku maqan araamishii yaa u maqan yaa u dad ah caamatu naas yay sugi oo ka rabtaa tawjiihin iyo maxay ahday dilliga iyo dacfiga ay ku jirtay yaa laga sugayaa culimada ahayd culimadiina waxaa laysku haystaa masaa'il idinkaa xukumi doontaan iyo alajaal alqaadima taarikhdana way qori doontaa alajaal alqaadima yaa xukumi doonta iyo waaqicaan ku noolnahay kolka ha fiirino meesha aynu ku noolnahay ama lugadan aan ku hadlayna dadka ku hadla dagaal baa socda saakadan inuu socdaa laga yaaba hadduusan saa ka soconna shalay buu socday maladii yamnacuna inaan ka wada hadalna taas war seen u joojinnaa maxaan u qaban karnaa shacbiga inaan ka wada hadalno maxaa inoo diidaya maxaa inoo diidaya halkanaa laga maamulaa xooluhu halkan ka tagaan fikradduna halkan ka tagtaa in inta isu nimaadno hadda maanta isugu nimid een isugu nimid masaa'il farciya inaan ka doodno inta isugu nimid war maxaan ka qaban karnaa maxaan odhan weyna waxaa weeye waxay ila muuqataa khaybatu amal lilumma wey ummaddii waxaa haysata khaybatu amal maa bacda khaybatu amal waa meeshii keliya haydan la sugaya waa culimadii maantana waxaan u wada fadhinaa masaa'il laa tusmin walaa tugni min joona ka wada hadalno waxaan ku soo khatimina hadalkayga waxba yaana kusii dheeraanin eh, mar horaan sheego waxaan malaynaya inaysan quluubtu hadda waasic u ahayn inay dhegaysato war badan waxaan idinka rajaynayaa culimmada isu timid inaad inaad aad u ilaalisaan baqiyata maai wajhi lculamaa inaad inaad xifdisaan baan idinka rajaynaya oysan imanin qiimo darra hadda culamada haysata masaa'il farqiyo aan qiimo lahayn marka laga wada hadlayo inaydan muran iyo dagaal inaydan ku kala tegin baan idinka rajeyn wassalamu calaykum sheekhu suu sheegayo annagoo dhanna noo muuqata maanta inaan iskugu imaanna waxyaabo badan oo waaqic ah oo noloshaannadii eh, oo habeen iyo maalin ah ayay ka habooneed runtii in waxyaaba labalaba iyo saddex saddex inti meel laiskugu taga laga wada hadlo inta badanaana laska laiska dhaadhicin kara xaggiyo xaggaba oo dhaadhicinta aanan ahayn si cilmiyaysan wax la sheegi karo laakiin way dhacday hadda waxaan samaynaynaa labada labada gacanna ma ohan karo labada qaybna ma ohan karo laakiin wadaadaha hadda labada qayb ah oo maanta doonayaan inay sameeyaan munaaqasho cilmiya anigu horta waxaan aan u guddoomin hayaa xaakimna ma noqon kari waxaan laga wada hadlahayana intiina badan baa iga taqaanaan oo diinta intaan ka garanaya inta soomaalida u badan tahay weeyaan oo dadkii wada eh, maxay ahayd muaqafiinka intay joogaan waxaa weeyaan inaanu nidaamka iyo aadaabta munaaqashadanayto aanu ilaalinno oo si wanaagsan ay qolo kasta waxa ay dooni inay si cilmiyaysan ummaddan islaamka meeshan iskugu imaatay ee u sheegto afkaarta ay ka qabta daliilkeedana ay qur-aanka daliilsadaan xadiidka daliilsadaan qolo kasta inay u samayso si aadaab leh waxaan inaga codsanayaa dadkiinan meesha imaaday oo dadka dhegaysanayo waad dhegaysanaysaan waxaad jeceshahayna waad dhegaysan waxaadan jecleenna waad dhegaysan waxaad samaynaysaan aad ugu kaalmaynaysaan inaad afkiinna qabsataan dhegihiinnana furataan cilmina qaadataan wadaaddaha munaaqashadan cilmiyaysan isugu imaadayna waxaan ka codsanayaa wixii ilaahay idan baray wadaaddihii hore idin soo bareenna ay idan bareen oo diintaannada aheyd oo ka generation generation la iskaga soo gaarayay inaad dadka u gudbisaan idinka oo address garaynaysaan dadka idinkoonan idinka is address garaynaynin maxaa annaga ma hanan maan hebel iyo hebel baa iska soo horjeeda oo isnacab iyo hebel hebel baa heshiiseen taa waxaa weeyaan waa nin kasta ninuu heshiis lahayn waa jiraan nin kasta ninuu sin maaragtay ayn isla socon karinna waa jirta laakiin arrintan waa arrin ka weyn waa arrin diini dadkaad u gudbinaysaan ninna cayni maysaan ninna afxumeen maysaan ninna aflagaadin maysaan wax allaala wixii xunoo dhanbo waa inaad ka fogaataan ood wix ilaahaydan baray aad dadka u sheegtaan qoladana ay sheegtay qoladana ay sheegtay annanana aan dhegaysan waxaan ku bilaabaynaa marka ugu horraysa labada wadaad oo hawshan qabanqaabadeeda ka shaqaysay aad inay horta annaga nagu soo wareejiyaan si rasmiyan markaa kadib aan qolo kasta u oggolaanno toban mirir oo ku sharaxayaan masaa'ilkoodii iyo mas'alada hadda u soo horraysa oon idiin sheegi doonno markii tobanka mirir ay dhammaato qolo kasta waxay leedahay soddon mirir oo haddana ay wixii ay ka qayb qaadanaysa munaaqashadii hal qof hadduu soddonkaa mirir hadlo laba qof hadday hadlaan labaatan hadday ka hadalsiin karaan soddonka mirir markay dhammaato waan garaacayaa waana ku joojinayaa haddana markay soddonkaa mirir laba kasta shan iyo toban mirir oo kale yeelanaysaa iyo shan iyo toban mirir oo kale mas'alo kastana afar iyo toban mas'aladood weeyaan inta waxaanu ku hayno mas'alo kastana laba saacadood ayay ugu bannaan leedahay ugu bannaan laakiin haddaan laga soo koobin karo oo laga soo gaabin karo waa waa sidaa iyada haddana way ka sii fiican weliba isku afgarashana meeshii ma aha inay heshiyaana waan iska dhaadhicinay shacabkan iyo ummaddan islaamka ayaa laga dhaadhicinhayaa wax kasta haddana dib baa laiskugu fariisan oo siyaabo kale oo maaragtay oo idaari baa loo samaynaya laakiin waxaan ku bilaabayaa sheekh eh, ismaaciil xasan iyo sheekh mucaawiya inay istaagaan iyagaa soo qaban oo annaga nagu soo wareejiyaan anaa soo dibdhacay way hadleen baan maqlay marka waxaan aan isla markiiba aan horta sheekh daahir sheekh axmed ayaa yaa maaragtay eh, igu kaalmaynaya hawshan sheekh daahirna asagana in yar ha idin sheego asalaamu calaa rasuulillah walaalayaal dhammaantiin waa mahadsantiin runtii waxaan aad uga xumahay arrintan oo aynu maanta isugu nimid dhinaca waa iijaabi bay ka tahay oo aad ba u fiican tahay laakiin dhinaca kale arrimo badan oo ka muhiimsan ayaa jiray oo aynu wax ka qaban karnay sida ay faarax iyo sheekh inawacdiya ay sheegeen aad iyo aad waxyaalo ina sugaya oo fara badan ayaa jiraya waxaas inaynu wax ka qabanna ayaa loo baahnaa laakiin waxaynu isku mashquulinaynaa mar kasta wax yar oo aan xal badanna laga sii gaadhayn waa sida aan u rumaysnahay inkastoo dadka qaar badan ay leeyihiin sidan ayaa fiican oo waxaba laga yaabaa in horumar iyo is-afgarad laga gaadho oo maaragtay ay noqotaba tii u noqon lahayd culimmada soomaalida laguma aqoonin dood macaan oo fiican iyo maarata xiwaar banna ah waxaa lagu yaqaana uun sidaa aynu mooryaantaba u wada nahay inay uun isxagxagtaan oo kii qori haystaana uu qorigiisa wax ku dilo kii masalo yaqaanaa uuna masaladiisa wax ku dilo sababto tahay waxyaalo badan oo dhaqanino ahaa baa jiro oo fiqitolki kama janno tago waa mooryaantan uun waa wax hore u soo baxay waa wax jiri jiray masale markii laisku qabtana nin waliba ninka reerkooda ugu cilmi badan buu u doonan jiray meel shan beri loo lugaynayo markaasuu dhihi jiray hadduu hebel inaga maqan yaha waa lainaga heli marka tani waxaan u malaynaya insha allahu inay noqon doonto tu inoo noqoto maaragtay furihii khayrka insha allah culimmada marka waxaan ka codsanaynaa labada dhinacba si asluub fiican oo ay ku jirto maaragtay karaamo iyo is-ilaalin iyo isqadarin oo nin waliba uu aakhiradiisana ilaashanayo maxaa yeele meeshan waxaa la isugu yimid oo intanoo ummada la isugu keenay oo wakhti loo soo dhumiyey in wax la kala faa'iidaysto inaynu khasaarno umaynaa niman waxaan ka codsanaynaa labada dhinacba si karaamo leh inuu nin waliba masaladiisa uu u bandhigo masaladaasna waxaa weeye qof walba waxaa laga rabaa adiladiisa qur-aanka u horeeyo xadiisku ku xigo qiyaas ijmaac masaa'ilkaas inuu maaragtay uu soo deliishado iyo wixii kale culimmada islaamku ay maaragtay ka qoreen islaamka si marka uuna isagu ra'yigiisa iyo ruux hadal ugu qalloocin waxaas kale oo dhan waa in laga fogaado oo loo soo noqdo alkitaab wasunna labada dhinacba taas ayaan ka codsanaynaa waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala inay masalo dambe oo la isku laayaa ayna jiri doonin oo hadda kadib aynu si fiicanoo nadiifa ah aynu u wada hadlayno dadweynaha waxaan ka codsanaynaa qofka taleefon haysta inuu iska damiyo waxa la yidhaaho takbiir iyo allahu akbar iyo in la joojiyo oyna dhicin maxaa yeele qole hadday masale ay u aragto inay kooxdii ay la jirtay ay masaladaa ku yar habaysan tahay haddii takbiir la qaado waa waxa dhalin kara inay dhibaato keento marka waxyaalahaasna ha laga fogaado nin waliba si sharaf leh oo karaamo leh ha u dhegaysto masaa'ilka culimmadu waxay yidhaaheen wax alla wixii laisku lagu heshiiyo halkaasaa lagu dhaafayaa qole masale hadday keento oy qolada kale tiraa waxba kama qabno waa laga gudbayaa laakiin masaladii lagu heshiin waayo oo la isku afgaran waayo ayaa waxay u baahan tahay in maaragtay xal laga gaadho culimmada waxaa meeshan ugu qoran masaladaas haddii xal laga gaadhi waayo waa la ishabaarayaa waa la mubahaloonayaa taas ayaa maarata meesha marka ku jirta wax kelimo ahoo laga naxo middaa unbaa jirta taana xal baan ka gaadhi doonaa insha allaahu waxaana rajo weyn ku qabnaa inayna culimmadu labada dhinac midna inoo baahin mubaahaliya ishabaar ee aynu meeshan kala tagno inagoo iswada cafinay inagoo hadda kadib maaragtay meel kasoo wada jeedsaday innaga oo hawshan maanta aynu ka hadlayn aynaan ka hadli doonine masaa'ilka waaweyn iyo caalamulislaami burburkan maanta ku dhacay iyo khaas ahaan qoyska aynu ka dhalanay soomaali ah meesha u marayo inaan xaggaa u kacno oo maaragtay dhiiggaa daadanaya aan siaan u joojinna aan ka shaqayno ilaan kaasaa ah ka weyn oo maaragtay waa dhiig islaam oo daadan intaas ayaan maaragtay aanu idin dhihi lahaa wabilahi towfiiq culammada magacyahooda waxaan idin yeerinayaa culimmada waxaa weeyaan sheekyaha qaybtan waxaa weeyaan ka socda waa oo sheekh waxaa weeyaan sheekh cabdilcaziiz sheekh sheekh maxamed yuusuf sheekh cabdullaahi cali sheekh saalax macalim sheekh shariif cabdullaahi shariif xasan sheekh cabdilkariim xirsi iyo sheekh cabdiqaadir xaashi culamada kalena waxaa weeyaan sheekh aadan sheekh aadan caamir sheekh maxamed sheekh cusmaan sheekh maxamed cabdi umal sheekh cabdiraxmaan mursal sheekh xuseen ibraahim eh, sheekh xuseen ibrahim ah, sheekh xuseen ibraahim buraale sheekh xasan xuseen iyo sheekh mucaawiya xaaji maxamed waxaan laba miri kadib ayaan bilaabaynaa sifa aan wakti wanaagsan aan u fiirino exactly eh, marka eh, waa suu idin sheegay sheekha islaamnimada scolarly waxay cilmiga iyo aqaafada ku jira in laga doodo oo laga hadlo oo la kordhiyo waa wax meesha ku jiro marka suu sheekh idin sheegayay let's treat this waan tan aan u qaadanay inay tahay wax aqoontaanada kordhinhayo si u sheegayna nidaam yar oo adag baan yeelanaynaa haddii takbiir iyo waxyaabo kale aad gasho sharciga hadda aan annaga eh, waxa rulska aan rabnay in aan hirgelinna binaanka lagu saaraya buuqbuuq iyo qayli iyo waxba midna yayn dhicin sifo aan si maaragtay sida ugu wanaagsan aan oga oga maaragtay faa'idaysan waad mahadsantihiin waxaan ku hormaraya aan u yeerayaa sheekh cabdilcaziiz bacda itnayn daqaa'iq kida inuu asaga uu sharaxo horta toban mirir uu ku sharaxa masalooyin masalada hadda u horeysa waxaa weeyaan aqsaam tawxiid أخواني جماعة المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <clears throat> بعد السلام sida aad og tihiin oo hadda yani maaragtay la sheegay sheekhii u horreeyey haddana oo cadiyey ama hadda mashaa'ikhdan hadasho ee warka qaybinaysa ay sheegtay waxa weeye inaan yani huduu waxa la yidhaha xasil aan laazimno oo meeshan aynaan ka dhigin mindi mindi ku taag ayna noqonin nin weliba ilaahiisa uu xusuusto iyo wuxuu hore iyo wuxuu ummaddan islaamka ah uu talagalhayo oo u sheegahayo ya ayuha aladiina aamanu اtaqu اllah waltandur nafsu maa qadamat liqadin beri waxa ay naftaada aada u horumarsanayso oo ummadda islaamkana aad ku hogaaminayso in aada u sheegto yaa la rabaa manaahijtaan ka hadlayno aniga toban daqiiqaan leeyahay hadday ila dhaaftana waan arkaynaa hadda masaa'ishii laga hadlahayey ma aha waxaan aniga gelahay wax yaroo ka soo horeeya yaan rabaa inaan wax ka sheego waxaa weeye masaa'isha kolley insha allahu tacaala sidii ilaahay qur-aankiisa kariimka uu ku yidhi يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا آية أها سورة النساء سقال يكون تنعي دعا إن إنا استعمالي إنه هرتوا إنا لأقاده وواحد أن كدو ذينه واحد استبها هذين أي تهي Eh, waxaan ilaahay kitaabkiisa u celinayno iyo rasuulka sunadiisa aan u celinayno eh, ilaahay daacadiisa iyo rasuulka daacadiisa adic ulah wa adiicu rasuulana aan qabsanayno eh, saas waa inaan horta bal ku soconaa waana sidii naloo ishaaray waana sida umuurta ay sax ku noqon kartaba intaas haddaan ka gudbo waxaa hadda i muuqata in la sheegaya yahay muxuu ahaa Eh, labada qole ee eh, wax isweydiinaysay oo toddoba toddobada laga soo qoray eh, waxay magacyahooda yihiin oo ay noqotay labada qole ee iska soo urlayidi anugu waxaan doonhayaa in aan muxuu ahaa magacyaheenna kala sheegno anugu magacaan leenahay aan sheegno qolada kale ee hadda naga soo horjeeda magaceeda ay sheegto labadaas ismi aan muxaawarada ku galla dabadeedna oo aan saas anagu sheeganayna annagu insha allahu tacaala waa abtirsanaynaa waxaan nahayna waa sheegaynaa qolada kalena saasaynu abtirsaa maan ka rabnaa sidaasaan ku wada dibadeed laba kolka magacyaha anaga kala sugnaadaan reer hebel ha hadleen reer hebel ha iyadoo laleeyahay aan saa ku hadallo waxaa weeye annagu kolkaan taa ka hadalay masaa-isha weli way noo dambaysaa munaaqashada laga keenahayey horta waa inaan magaca sugnaa anigu horta waxaana la yidhaahdaa ahlusunna waljamaaca magacaas ayaan leenahay oo noo diiwaan gashan waxaan hadda maanta irtijaal aan bilaabayna ma oo ku jira haddii lahaada muxuu aha shareeca hoos ku jira oo meel walbana na looga yaqaano shareeca hoosan ku jira ahlusunna waljamaaca oo ah kasii abtirso ahlusunna waljamaca keliya oo ashcariye madhabka ashcariga la yidhaahdo oo ah kolka caqaa'idda weeye ashcariyade madhabka shaaficiga la yidhaahdo annagu calaa ahli الsunna waاljamaca calaa dariiqati اlashcariyati اshaaficiyati yani waxaad mooddaa hadalka in aad loo garanin maqli sida hadda ikhwaanka bacdigooda ishaareen annagu magacannaga ahlu الsunna waاljamaaca calaa caqiidati اlashcariyati ashcariya caqiidadeedii calaa madhabi اshaaficiye saasaan yani ku soconnaa ashcariyaas oo ah dadka ahlu sunna wal jamaa firqada islaamka waa wax hadda maanta bilowdeen waa la soo diiwaan geliyey waxaa jirta sidaad ogtihiin shiico waxaa jirta haddii la niman la yidhaahdo murji'o waxaa jirta niman la yidhaahdo muxuu ahaa maya la dhihi jiray igu sin igu sin idadejinin mudakiratulfirqa baan kuu hayaa nimanka shiica la yidhaahdo alkhawaarij baa ku xigta almurji'a eh, almuctazila eh, weeye mabaadi'dooda kulli wada qoran eh, aljabariya aljahamiya alqadariya ahlusunna waاljamaaca oo ashcariye iyo maaturidiye kaanat ariiqatu tatakawan waxaan doonaya inaan carabina ku sheego af soomaalina ku tafsiiriyo tatakawan ahlu الsunnati wاljamaacati min fariiqay اlashaacirati wahum atbaacu abilxasan alashcariyi wاlmaaturidiyati labadaasi ka kooban yihiin ahlu الsunna wاljamaca wاlmaaturidiyada wahum asxaabu abi mansuur almaaturidiy magaalada maaturidiya ku dhashay kaana dariiqatu ahli الsunna dariiqada jidka ay ku socdaan waxaa weeye fii fahmi اlcaqaa'id ma kaana calayhi الsalaf الصaalix dariiqatuhum haakada ma kaana calayhi الsalaf الصaalix oo muxuu ahaa waxay ahlu salaf saalix jacaluu alqur'aana alkariima almanhala aladii yalja'uuna ilayh fii tacarufi caqaa'idihim qur'aanka kariimka ah weeye meesha ay ka cabahayaan oo ay ula noqon hayaan caqiidadoodaas macrifaynteeda arabigiin hadda ku sheegay balawod jacaluu alqur'aan alkariim almanhal acazba aladii yalja'uuna ilayhi fi tacarufi caqaa'idihim fakaanuu yafhamuuna caqaa'idahu min alaayaati alqur'aaniyati wixii aayaadka qur'aanka dhexdiisa ka ishkaalgala wama calayhim minhaa xaawaluu fahmahu bima tuujibuhu asaalibu luqati walaa tunkiruhu cuquul madhabka ahlusuna waljamaca annagaan ku soconno waa shaariyada saasuu carabi ahaan u sheegahay waxaa weeye waxay dalbahayaan haddii ay aayaadka qur-aanka ah sidii iyaga ay doonahayeen caqidadu ay ugu socon weydo waxay fahmi u noqonayaan luqada carabiyada wixii ay keento asaaliibteeda oo caqligun uusan inkiraynin oo saasay wey haalkooda wain tacadar calayhim tawaqafuu wafawadu haddii ay luqadii iyo asaaliibtii ay u noqdeen ay waxba ugu socon waayaanna waa ka aamusahayaanoo ilahay bay u bandhigahayan waxay leeyahin arrinkaasi aayaadkana laguma hayo axaadiitana laguma hayo Ehm, muxuu ahaa cuquushii asaaliibtiina waxba kama kagama hayno ehm, amarkaas ilahay baan u bandhignay bayn halkaasi ku joojinayaan wixii caqligan uu keeni waayo ehm, muxuu aha luqadan ay keeni weydo qur'aanka iyo axaadiistan ay keeni weydana saasay uga aamusahayaan oo ilahay bay u bandhigahayaan jamaacadaas iyada ah maxay soo saar sheekha abilxasan alshacari in annagan ku abtirsanayno qarnigii saddexaad ee qurunulmufadala ka mid ahaa weeye abilxasan ninka le alashcari oo ah yani hijrada awaa'isheedii qarnigii saddexaad ee alqarni araabic oo ay fuqahada iyo muxadisiinta iyo bal fiiri ay ku socoto oo wabiljumlati faqad salaka ahlu الsunnati dariiqan wasadan jamaca bayna alcaqli wاlnaql ولم تختلف مبادئهم عن مبادئ السلف الصالح وما أعلنه الفقهاء والمحدثون والأئمة المتبعون kama aynan zuulin iyaku inay qaadaan jidka toosan oo dhexdhexaada oo caqliga iyo naqliga labadaba ku jira wixii la soo aayaadka wararka laga so ray wixii caqliga lagu fahmi karo mabaadi'doodana kama ay ma ayna khilaafin salafu saalix quruntii mufadalada ahayd oo muxuu ahaa asxaabtii iyo taabiciintii iyo taabic taabiciintii iyo almufasiruuna culamaa اlmufasiriin walmuxadisiin iyo muxuu ahaa alaimatu اlarbaca waxay soo daahirayda qarnigii saddexaad وغروف waa الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الجمع الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إلهي بقى مهد اسكاله إلهي مهد هجاده اللي سبوكين كياني في هذه البقعة المباركة الطيبة سيان وقت جيجا وقفا إذا يسته muhimmada aan u qabannay doodan waxa weeye in dadka xaq u caddaado oo dadku ay faa'iidaystaan intaa weeye laa akar walaa kana raadin mayno yacni dad wax ka sheeg iyo midna waxa weeye <clears throat> masaa-ishaanu aad bay muhiim u tahay tusminu can ma arkaysaa juuc wa tugni can juuc masaa'il muhiim ah weeye oo muslimka uga baahi badan wax kasta oo jira maxaa yeelay waa masaa'il الtawxiid waa masaa'il اlcaqiida oo nebigu calayhi الsalaaةu wasalaam towxiidka saddex iyo toban sano intii madiine igu kaadiyey uu dadka barayay macna laa ilaaha illa allah dadba islaayey waa fitno iyo mushkilo dagaal waa dhici karaa muslimiinta laakiin waxaa asaas ah muslimiinta towxiidka in loo saxo muslimiintuna caqiidadooda saxdaan oo towxiidka ay saxdaan marka masaa'ishaan laga doodayo yaan loo qaadanin masaa'il yaryar oon macno lahayn ma ahan masaa'il muhiima ah weeye waxaa weeye qur'aanku waa wada towxiid iyo caqiido alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin buu ilaahay ku bilaabay rabbi buu ku bilaabay alraxmaan araxiim maliki maliki yowm اddiin baa lagu bilaabay waxaa lagu xihay birabbi الnaas qul acuudu birabbi الnaas meliki الnaas labadii lagu bilaabay baa lagu xihay si laguu tusiyo towxiidku asaaska diintan weeye qul walla ugu yaro tacdilu uluث alqur'aan aayat اlkursi acdam aaya weeye dadka muslimiinta ah oo hadigii nebiguna u ahaa in towxiidka laga saxo taa haddaan saa uga baxo waxaan la soconaa annagu kitaabka ilaahay inaan raacno wixii xaq noo caddaadana aan raacno wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah waxaan la soconnaa inaan raacno sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi taraktukum cala almaxajati albaydaa layluhaa ka nahaarihaa laa yasiiqu canha ila haalik sunno cad buu nooga tege bal abu darin alkhifaari wuxuu yidhi tuwufiya rasuulu اllahi salى اllah alيh ali wasalam wma min طaa'irin yatiiru bijanaaxayhi ila waqad dakara lana minhu cilma waxa uu ka tegey madax rasuulku calayh salatu sida loo saxarooduuna baray sida loo saxarada laysaga dhaquuna baray sidee buusan noo barin marka tawxiidkii iyo caqiidadii iyo masaa'ishii diinta waxaan u nisba sheeganaynaa qur-aanka iyo sunnada wamaa kaana calayhi salafu hadi اlumma min asaxaaba saxaabadii taabiciintii atbaacdoodii nas baan u haysanaayo nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum buu yidhi nebigaa yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye eh, magacyada qof kasta waa sheegan karaa gabar layla la dhihi jiray oo carabtu waxay sheegtaa qurux badnayd oo wuxuu yidhi carab baa wuxuu yidhi wa kullun yaddaci waslan bileyla nin kasta wuxuu yidhi leyla anay doonaysaa laakiin leyla waa aammusanta walayla laa tuqiru lahum bidaaka laakiin layla weli ma dhihin anigu hebel baan la jiraa nin kasta wuxuu leeyahay ahlusunna waljamaaca aniga ah salaf aniga ah laakiin waxaan doonaynaa muslimku inay arkaan waxa weeye magac la sheegta muhiim ma aha magac la sajilaana muhiim ma ahan laakiin waxa ah wixii lagu dhaqmoo la tadbiiqiyo unbaa muhiima ahlu sunna liannahum ya'khuduuna sunnata rasuul yattabicuuna sunnata rasuul واجamاعة لأنهم يجتمعوuن عalى suنaةi نaبيiهiم محamdi صلى الله عليه وآله وسلم waxaa weeye alashaacira oo annagu waxaan u haysanaa inay tahay firqa min firaq اlmuslimiin waa dad muslimiina laakiin garab maray sunnadii nebiga calayhi الsalaatu wasalaam mar dambayna yimaadeen waxay ku garab mareen fi اlasmaa'i wالصifaat waxay ku garab mareen fi اlkalaam kalaam illah waxay ku garab mareen fii khalqi اlqur'aan qur'aanku waa makhluuq bay leeyihiin waxay ku garab mareen masaa'il badan oo ka hadli doona in sha allahu tacaala hadda aanan ma arkaysaa dhex gelaynin sidoo kale maaturiidiyada nimanka la yidhaahdo waa iyaguna sidoo kale weeye min jumlati muslimiin weeye laakiin sunnada ka hadlayno waxa weeye waanad maqlayseen in la yidhi qarnigii saddexaad bay bilaabatay qarnigii afraad ama qarnigii saddexaad middaa rabtaan dheh annaguna waxaan rabnaa diintan in loo celiyo qarnigii koobaad waxaan rabnaa diintan in loo celiyo wakhtigii nebiga calayhi salaatu wasalaam saxaabadii taabiciintii atbaacdoodii in loo celiyo ayaannu doonaynaa sidaasaannu doonaynaa sidaasaan rabnaa inaan ku caddayno masaa'isha in sha allahu tacaalaana waktigala dhex gala hawshu inoo caddaan doontaa haadaa wabilaahi towfiiq sala allahuma wasalam calaa nabiyina moxamed wala ali waaa weeye inaan ku heshiinay inaan u celinna masaa'ishaan qur-aanka iyo sunnada salafkii iyo saxaabadii iyo taabiciintii atbaacdoodii iyo madaahibta afarta ah culimmada afarta ah ee madaahibta in sha allahu tacaalana waxaan ilaahay ka baryaynaa inuu nagu toosiyo wixii laysku khilaafay xaqa xaqa uu naga tusiyo una nagu toosiyo inaan raacno insha allahu tacaala shan mas'ale aan maanta ka hadlaynaa sidaan ku heshiinay taqsiimu tawxiid iyo mas'alada istiwaha ama hal lilaahi jihatun taxuusuhu hal yantaqil min makan ilaa makan waa labo saddexaad waxaa weeye qadiyat manc ilaa asafar ilaa ziyaaraة اlqubuur almawlid masalada alاxtifaal biاlmawlid iyo mas'alaة اlistiqaafa shantaasaan ku soo heshiinay sidaasaana ku bilaabanaynaa masaa'il kalea jiro oo sagaal ah ayagana waa sii wadanaynaa in sha allahu tacaala sabtidii axadda soo socota in sha allahu tacaala صلى الله وسلم على نبينا محمد الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد أيها الإخوة أذنك الشيخ أن دوني وحينا نضافيه xoogaa u idaafeynaya waxa weeye horta fududaynta masalada aada loo fududaynayo hadaladii hore raggii ka hadlay ay ka dhigeen wax yacni iska fudud runtii saa ma ah masaladana dadka culimmadaa fahmaya masaladu culayskay leedahay iyo diinta meeshay kaga jirto iyo waxayna iska tahay macno lahayn oo laysku mashquulinayo iyo inay masalo weyn tahay culimmadaa garanaya iyagaa xaq u leh runtii inay ka hadlaan haddayna macno weyn lahaynna intanoo juhdi iyo dadaal laguma bixiyaan taas waa mida mida labaad runtii waxaan u nimid in aan wax isfahansiino inaan wax kala faa'idaysano si ixtiraam leh oo laysxaq dhowrayo way jirtay oo doodaha noocan oo kale ah culimmada waa dhex mari jireen weligeed salafkii laga soo bilaabay leeya hadday jirtaa waana la kala faa'iidaystaa haddii la waa khayr weeye waa sidii la rabay haddii la isqancin waayo dadweynaha ayaa faa'idaysanaya dhibaatada jirtana waxay tahay dadweynihii baa wadaadadii kale xidheen ninba koox buu sheemanaya yani ninba koox baa u xidhan kooxdaas suleeya kuwa kale iska ilaaliya haka dhegaysanina hadalkooda hadduu idin soo gaadho waa sun oo u idin derderi maanta marka inba la dhegaysto oo dadku waa xaqdoon ruuxa muslimka ah ninna kuma xidhna sheekh hebelna kuma khuseeyo sheekh hebelna kuma khuseeyo laakiin waxaa ku khuseeya berrita waxaad rabbigaa la hortegi lahay subxana wa tacala waxaad cadaabna kaga badbaadi lahay jannada aad ku heli lahayd middaasaa muhiimaddaada laakiin sheekh hebel kuma khuseeyo berinta waxba kuu tari maayo sheekh hebelna waxba kuu tari maayo dadweynuhu marka inay faa'iidaystaan wixii aad ka garataan ood ka fahantaan doodda iyadaa inaad la tagtaan annaguna wixii aan kala fahanno inaan la tagno ayadoo sidaa walaalo lagu yahayna insha allahu tacala inay noo dhammaataan rajaynaynaa sidaasaa noo yimid ee wax islaynaya iyo wax dagaalamaya iyo wax buuqaya toona inaysan jirin intaasaan macnaha hadalka sheekha ku idaafayn laha billahi tawfiiq wasal allahuma waslama cala nabiyina maxamed wala ali w u horraysay baynu bilaabaynaa dadkaas ayaad wax u sheegaysaan wakhtigaada way ku soo mari markay kuu soo marto waxaad sheegi markaasaad sheegi kuna sheeg wakhtigii kuu go ayagana sidii si lamid ah eh. idinka inaad isku radisaan wax allaala wixii aad doonaysa inaad ku radisa markay wakhtigaada imaato ka radi daliilkeeda soo wax kastoo dhanba samee laakiin wakhtigii unbaad ku samaynaysaa idinna iskuma kiina dhiibeenna ee nidaamkii sidii aan u hagaajina aan u samaynayna hadda waxa weeyaan anaa hadlayaa ikaadi min fadlag wa ixsaanak anugu markaan qaadanayey aan oggolaanayey hawshan inaan qabta wadaaddaha waxaan idhi sida nadaamka ah eh oo munaaqashada cilmiya caynkan oo kale ila muuqata waa sidan sidan baan wax ku wadayaa oo ogoshihiin haa sidaa iyadana waxaa weeyaan inaad isu jawaabtaan oo intaad jawaab su-aal weydisa magaciinna magacaada adnaga ku dhahaan magacaada maya isma kiina dhiibanna waxaad ka jawaaba ka sheegaysaa mas'aladan hadda aqsaam tawxiid iyo taqsiim tawxiid waxay tahayba taasaa u horraysaa maadaama fursadda u horraysay oo sharxa idinka laydin siiyey fursadda u horraysay oo hadda lagu bilaabahaya mas'aladan iyagaa la siinayaa soddonkooda mirir markay qaataan adna soddonkaada mirir baad qaadanaysaa ka hadal middaa iyada eh haddaad doontana ka hadal wix hadda aad doonaysa inaad ku radisa masalada aqsaam tawxiid keen yaa keenay okay bas xaggaasay ka bilaabanaysaa maadaama ay tahay shayga ugu horreeyey marka idinka sharaxa ee gaasaytow aqsaam tawxiid su'aal keliyan weydiina bismi illahi raxmaan raxiim masaa'ishan taqsiimu tawxiid ah su'aasheedu annagay naga timid idinkaanaan idin weydiisanaynaa markaad idinku sharaxdaan baannu jawaabteeda leenahay wasalaamu calaykum waraxmat ullah lagu heshiiyey baan idiin sheegayaa qaabka lagu heshiiyey qolo kasta mas'alada ee keenta iyada ha sharaxdo maya anigu idina idinlama aanan fadhiisanin idina ilama aanan fadhiisanin laakiin dad wakiil idinka idinka iyo dad iyaga wakiilka intayna nala fadhiyaan sheekh daahir soo saama ahayn saas hadday tahay haddaba sidaa maan anaga wax ku wadeena الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد وحي, وحي كذلك جعل laakiin codkaaga weynaysa adiga si loo maqli karo bannaanka la jiraa آه ولا ليال بعد بسم الله والصلاة على النبي ma la maqlayo codkaa la leeyahay maxaa jira ma farsamadaasi ah mise anaa hooseeya waa iska xanuunsana raalli ahaado bismi illaahi raxmaan raxiim eh, waxa weeye tasliisu tawxiid baan annagu soo qorannay taqsiim ma aanaa qoran tasliisna waxaa weeye in tawxiidka saddex laga dhigo eh, tawxiidkan saddex la leeyahay awalan rasuulka sala اllahu alayhi wasalama lagama hayo sheekh cabdullahi daayakh rasuulka sala اllahu alayhi wasalama lagama hayo low uu rasuulku odhan lahaa sala اllahu calayhi waaalihi wasalama hadduu dhihi lahaa tawxiidku waa saddex qaybood asmaa wa sifaat iyo rububiya iyo uluhiya low qaala sala اllahu calayhi wasalam hadduu dhihi lahaa maanta maba ayna isku qaban karnin fidnada u weyn waxaa weeye waxa rasuulku uusan shuqul ku lahayn waxa uusan rasuulka ilaahay bayaaninin waxa aan ilaahay qur-aanka ku bayaanin oo dadka lagu fidnaynayo waxa weeye fidnada aan annagu ka qaylinaa waa masalada koowaad waqad jara haada taqsiim waqad jara haada tasliis ilaa mafaasida saddex weeye rabbi iyo ilaah iyo asmaa wa sifaat mafaasida casharatin toban mafsado ayuu soo jiiday waana keenaynaa naqligeedii sheekh cabdullaahi daadi waxa weeye mafsadada koowaad ihbaatu اliimaani waالtawxiidi lilmushrikiin ayaa lagu gaaray taqsiimkan waxaa weeye waxaa loo sugay mushrikiintii abujahl iyo abulahab waman calaa diini min almushrikiin ayaa waxaa loo sugay towxiid iyo iimaan ayaa loo sugay aaniyan midda labaad oo fitnada ah oo towxiidkan la qaybinayo uu wato waxaa weeye nafyu اliimaani waاtowxiidi min almuslimiin muslimiintii in laga anfiyey wax iimaana iyo wax towxiida ah oo diintaasna mid ilaahay ka timid baa midda muslimiintana towxiidka iyo iimaanka u diidan gaaladana tawxiid iyo iimaan u ogol ma wax ilaah iyo rasuulkiisa ka yimid ba macnaa idinma su-aalina iiga jawaabtaan tan saddexaad waxaa weeye waxaa tawxiidkaani soo jiiday aqwaalan faasida minhaa waxaa ka mid a anna shirka almushrikiina lam yakun fi rububiyati mushrikiintu wixii ay u shariig faleen rabbi ma ahayn ee ilaah bay ahayd waa cillad xun weeye wa baynanaa wa bayna ikhwaanina annaga iyo walaalahayo waxaa noo dhexeeya alkitaabu wasunnatu baa noo dhexaysa oo waxaan ka doonaynaa waxaas wada tacriifaad ah ee soo raacay taqsiimu tawxiidka ee fasaadka ah in aayadaan keensanaynaa meel walba qur'aanka ayaan ku caddaynaynaa in waxa la sheegayaa ay baatil yihiin sababtana waxa weeye in ayan ilaahay ka imaanin iyo rasuulkiisa midna sala allahu calayhi wasalam mas'alada afaraad waxaa la yidhi arabbu huwa alkhaaliqu almudabbiru almaalik ayaa la yidhi rabbigu waa abuuraa fundi weeye abuuraa ah farsamo yaqaana mulkiga le mudabbir ah lama oranin rabbi waa la caabudaa waa tacriifka fatxulmajiidka ku yaalla wa huwa macanaa waa noo yaallaa markaa markii rabbi lagu sheegay inuu farsamo yaqaan yahay oo jannada iyo naarta isagu leeyahay oo awoodaha uu rabbi leeyahay markii la sheegay waxaana loo sheegay ilaahay inuu saas ka duwan yahay oo uu yahay alilaahu wاlma'luuhu اlmacbuud اlmustaxiqu lilcibaada walaysa huwa alilaahu bimacna alqaadir cala alkhalq saasaa haddana la geliyey mas'aladaasi mas'alo cajiiba weeye rabbi looma eegayo in la caabudo ilaahna looma eegaayo inuu wax abuuro baa la yidhi wahuwa maktuubun fii fatxi almajiid ayay ku qoranta marxaba mas'ala alkhaamisa waxaa weeye towxiid اlrububiyati waxdahu laa yakfii fi dukhuuli fi lislaam bay yidhaaheen towxiidka rabbinimo ninkii rabbi waaxida oo inuu rabbi yahay ku waaxida laa yakfii kuma filla fii kowni mar'i almuqiri birububiyati rabbi addoonkan qiran in rabbi uu rabbigiis yahay oo macbuudkiisa yahay laa yakfii uguma filla fi dukhuuli fi lislaami islaamnimadu inuu galo uguma filla yidhaaheen walaa yanfi lkufra gaalnimadana kama fogayn karo ninkii rabbi waxdaaniyadiisa qiran gaalnimo kama baxayo waaba gaalba waxaas qoraalladooda iyo kutubta ay ku yaaliin hiya macana waan haynaa waa la arkaya sidaa waa masaa-ishaas la caddaynayo weeye waxa anagu aanu aanu leenahay baatil weeye ha laga jooga aan leenahay intaa wey yaa maka baxday bismi illaahi raxmaan raxiim mar haba fa jamaca mas'alada oo lixaad waxa weeye in loo jeedo uluwiye iyo rububiya magaca ilaah iyo magaca rabbi waxaa u daliila kamaa sidii ku sugnaatay fii kutubi ibnu taymiya fajamaca bayna اlismayni faina alilaaha huwa almacbuud alladii yastaxiqu an yucbad warabu huwa aladii yarubu cabduh fajamaca wuxuu yidhi wuxuu kulmiyey bayna alismayni labada magac faina alilaaha ilaaha huwa kan la caabudo wey alladii yastaxiqu mudan an yucbada in la caabudo kaas weeye ilaahu buu yidhi warabbuna huwa aladii yarubbu cabduhu buu yidhi halkaa waxaa ka garatay waxa uluuhiya iyo rububiya la leeyahay in ay tahay allah huwa oo la kala tafriiqinayo mas'alada sideedaad waqaaluu waxay yidhaaheen alrububiyatu waluuluhiyatu tajtamicaani wa taftariqaani mihaaluhu alfaqiiru waalmiskiin waxay yidhaaheen ilaah iyo rabbi mar way isku soo dhacayaan marna way kala baxayaanoo waa kala tegayaan waa ilaah iyo rabbi waxa mar isa soo gelaya marna kala baxaya ilaah iyo rabbi waa mar way isku soo dhacayaanoo waa mid marna waa laba oo waa kala tegayaan oo yaftariqaani bay yidhaahaan mihaaluhu waxaa u miaala alfaqiiru wاlmiskiinu nowcaani fii qowlihi tacaalى inama sadaqaatu lilfuquraa'i wاlmasaakiin miaal waxay uga dhigeen ninka faqiirka ah oo cayrtaa fara ku dhuxulaalaha aan wuxuu haysta la arag inuu yahay nin miskiinka oo uu haysta laakiin waxa uu haysta aysan kaafiyeynin inuu yahay nin kale laakiin marmar bay isku yimaadaano war masaakiinta waxa lagu sadaqaysta haddii la yidhaaho masaakiinta fuqradii waa ku hoos jirtaa haddii la yidhaaho war fuqrada waxa lagu sadaqaysto fuqradii waa ku hoos jirtaa masaakiinta waxaa lagu sadaqaystaa dila fuqradii waa soo gelaysa taasay waxay ku sheegeen ilaah iyo rabbi wa subxaana allahi rabbi alcarshi عما يصفون الله هو الرب والإله هو الله وهو الملك وهو الرحمن وهو القدوس وهو السلام marka halkaa waxaan u baahannahay an naclam man ilmacbuudu haddii ilaah la yidhi waa macbuud rabbina laga aamuso la yidhi waa farsamo yaqaan marka inna loo caddeeyaan rabna kan la caabudayo inay dadkaa noo caddeeyaan mar rabbigaa ma ilaaha ma labadooda ilaahay wuxuu yidhi ilaah waa ilaah waaxida ha caabudina isaga midaan ahayn ayuu yidhi marka hadduu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi cidaan ilaah ahayn ha caabudina ee qoladaanina ay cibaadadiina ilaah noogu sheegeen rabbina ay noogu sheegeen ee farsamo yaqaan khaaliq ah waxaan doonaynaa bayaanin aan ka rabnaa bal meesha cibaadada la saarayo almas'alaةu taasicatu waxaa weeye towxiid اlasmaa'i wa sifaati laysa lahu mafhuumu daahiru towxiidka asmaa wa sifaat la leeyahay meeshaan wax soo geliyey ma muuqdaan sababtu waxaa weeye alrabbu iyo walilaahu laftoodaa asmaaba ah marka haddana mar kale in la guuroo la yidhaha towxiid اlasmaa wa meel laga keenay maba garanayno oo walaysa lahu mafhuumun saxiixun walaysa waaridan liannahu asmaada iyo sifaatka marka dambe aad noo keentay go'i waaye rabbigan rabbiganiga ilaahaad sheegaysaa asmaa ma aha miya maxaad noo qaybisay meel wax loo wado allaahu aclam waxaa ii weheliyey intaas kullu mas'alatin mas'ala arrimahaas aan ka hadalnay adiladooda min alkitaabi wasunna ayay nooga diyaarsan yihiin waxaana jecelnahay in arrintaas wakhtigii munaasib noqda oo ma arkaysaa aad noo suuragelisaan in aanu idiin soo gudbinno waxa weeye masaa'isha noo qoran alrabbu huwa almacbuud rabbi waa kan in la caabudo xaqa u leh iyo inta aayadoo qur-aanoo ku soo aroortay walilaahu huwa alkhaaliqu almudabbiru ilaahan aad leedihiin laysa biqaadirin cala alkhalqi wax ma abuuri karo aw cala alikhtiraaci wax ma samayn karo laleeyahy oo fatxulmajiidka si qeexan ugu qoran ilaahaas waxaan rabnaa inaan idiin sheegno inuu isaga yahay kan wax abuuraaba inuu isaga yahay kan la caabudaa taasna inaan caddaynaaan rabnaa laakiin waa markii waktina loo siiyo yaa iga bixinaya alxamdu lilah rabi والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما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 iyo ilaah waa magacyo daatada ilaahay bayna u sugnaadeen wax kala duwanna ma aha adkanada ninkii haddee rabbi ilaahay u kala yihiin oo saas u sheegay faqiir iyo miskiin oo kale ugu shabbahayana daliilkeedii oo meel kitaabiga sunnati yaa laga rabaa anigu midii aan rabay in ay qoladan sheegtaan mashaacirdoodii iyagay u intisaabhayeen oo haddaan kolkii anoo dhexda kaga jiraan liiga joojiyey laakiin hadda aan fursad u helay oo ka faa'iidaysanayo Eh, waxaan doonaya inay magaca ay yihiin anagu waa isheegnay oo isqarin mayno eh, waxaana xaqiiqaa inaan quruntii mufadal ahayd iyo nabigii iyo asxaabtii iyo taabic taabiciin iyo inaan ku xidhannaho ilan waxaan doonayno oon aniga ku furfurtay adiicu llaha waadiicu rasuul yaa ayuha aladiina aamanu adiicu llaha waadiicu rasuul fain tanaasactum fii shayin furidduu ila اllahi warasuul inaan ilaahay u celino waxaan ku doonayno taasaan isku waafaqsannahay hase ahaatee eh, waxaan rabnay inay sheegtaan qoyska ay yihiin oo firqooyinka islaamka aan tirinay waa balfaarhow iyo ragga culammada dhegaysta firqooyinka islaamka waxaan ka soo sheegnay shiico khawaarij murji'o muxuu ahaa muctasilo waan soo sheegnay intaasoo firqada islaamka u kala baxsan ilaa yowmin hada ay joogaan waxaa ahlusunna waljamaaca waxaan nihi annagu ahlusunna waljamaca nahay ahlusunna waljamacana labadaa firqo oo la yidhahdo ashcariya baaturidiya keliya weeye waxaana nahay ashcariyo waxaan doonayna qolada ayagu yihiin firqada ay yihiin ay sheegtaan quruntaasaan ku xidhannahay lama rabo firqada ay yihiin islaamka firqooyinkiisa waa waa qoran yihiin sanad wey diintuna saasay ku socotaa iyo tirs ay hor joogsan annagu waktiganagi baan leenahay mawduuca kama baxsan mawduucan waan waan sheego waxaan ku idhi tawxiidka qaybintiisa waxaan rabnaa rabbi iyo ilaah oo tawxiid اrububiya waxay kale yihiin in naloo sheego iyo wixii adiladooda oo quraanka iyo kitaabka uga daliil ah sida sheekhu u sharxayay aad maqlayseen waxoogaaba af soomaaligiisa aniga aan ka yar darraabay marka saasaan anigu usii caddaynaya iyo tawxiidul wasifaat ay sheegeen bal waxaa saddexdaas tawxiid anigu faclam annahu laa ilaha illa allahum baan ognahay hal tawxiidun baan ognahay laa ilaha illa hum birasula ninkii yidhaahna inuu muslim yahay baan ognahay wax ay sheegeen oo kutubaa ku qoran oo tawxiidka eh, midna tawxiidka waxaa lagu soo galaa diinta oo haddii ilahay la ilahay ayaa lagu soo galaa midna gaaladiibaaba iyado haddii ilahay yidhahdo qirsanayd ay leeyihin iyo qaybta iyo wixii u dayay anagu ah horta taasaan rabnaa magacoodana waa inay sheegaan haddii ay magacooda sheegi waayaan annagaa sheegayna magacooda waa sida iyo qabiilka ay yihiin weli waxaan qabaa soo maa waaa weyaa horta masaladii hadda